wuxuu yidhi aamax rasuulullaahi rasuulka allaa istaagay sala allahu calayhi wasalam xiina anzala allaahu markii allah ku soo dejiyey calayhi rasuulka korkiisa waandir u dig cashiirataka qaraabadaada qaraabada alaqrabiina ee dhowaanshaha badan qaraabadaada kuwa kuu dhowaanshaha badan kuwaas u dig oo cadaabka ilaahay uga dig aayaddaas markii allah nabiga ku soo dejiyey fasacida wuxuu koray asafa buurta safa lafdigaas ah fasaacida safa kuma yaallo bukhaari iyo muslim midnaba laakiin maraajicda kaleeto ayuu ku yaallaa kuma yaallo bukhaari iyo muslim lafdigaas ah fasaacida safa fasacida wuxuu koray asafa buurta safa layla ayuu koray faqaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh kulanka quraysheedaay yaa macshara quraysh quraysh kulankeediio ow kelimatan naxwa ama kelimad lamiduu ku yidhi markuu dhawaaqay waa isku yimaadeen quraysh waa isku yimaadeen markay isku yimaadeen ayuu ku yidhi kulanka quraysheedow ama kelimadaas kelimad lamiduhu ku yidhi ishtarow gaba anfusakum nafafyaalkiinna gaba oo ilaahay ka gaba oo iimaan iyo camal saalixa ku gaba iimaan iyo camal saalixa iyo ikhlaas naftiinna maanta ilaahay uga gada oo cadaabka ilaahay uga badbaadiya laa ugnii ma deeqayo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaal ku ahday shay-an shay laa uqni ey laa adfacu ma difaaci karo wey ilaahay xaggiisa wixii idinkaga yimaad oo ilaahi weynaa uu idinku xugmiyo ma idinka difaaci karo duu cadaab inin ku xugmiyo duu ciqaab inin ku xugmiyo ma ynin ka difaaci karo nebi maxamed wey waxaa dhahaa sidaas sala allahu calayh wasalam laa uqni ma deeqayo ma difaaci karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shay yaa cabbaas ibna cabdilmualib cabbaaskii inuu cabdilmualib ahaayo waa nabiga adeerkiis sala allahu calayh wasalam nabiga adeerkiis aabbiis la dhashay wey laa uqni ma difaaci karo canka xaggaaga min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahday shay-an shay ee naftaada maanta ilaahay ka gado yaa safiya camata rasuulillaah safiyo oo rasuulka ilaahay eedadiis ahay laa uqni ma difaaci karo canki xaggaaga min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahday shay-an shay ilaahay xaggiisa wixii kaaga yimaado ilaah kugu soo xugmiyo kaama difaaci karo ee maanta naftaada ilaahay ka gado wayaa faadimatu faadimoy faadimadaasoo binta muxamedin inan muxamed ahay saliinii i weydiiso min maali maalkayga maa shi'tu waxaad rabto ilaa maalkii asbaaban kuleeyo gacantan ku haya waa ku sii karaa laakiin cadaab ilaahay kaama difaaci karo janna kuma sii karo laa uqni ma difaaci karo canka xaggaaga min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahday shay-an shay waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam oo waxa weeyaan basharka kii u fadli badnaa ah waxa uu saas ula hadlayaa gabadhiisiiyaa ka mid ah oo saadaadka awliyada ka mid ah ayadoo sidaas tahay nabigu maxameda caddaynaa inuusan wixii alla ku soo xukmiyo ka difaaci karin taas waay ku tusaydaa inay been iyo barbadaan tahay iyo barx la yska gaday in la yidhaahdo sheikh hebel oo dariiqi heble oday u ah aa ah, wuxuu yidhi aniga wax alla waxaa xertayda anaa farqa ku duubaya silsiladan qabso adugu adduunka intaad joogto warqad qoranaa loo dhiibi jaasadaas haddaan qabsato hadhow lama fatashi karo lamana baari karo dariiqadiisa dariiqadiisa lama baaro jannada iska gelaya waa been cid aan la baarayn dadkiisa hadduu jira nabi maxamed uu noqo lahaa sala allahu calay wasalam nebi maxamed waa gabadhii uu asagu dhalay nabi maxamedaa yidhi waa badcatu mini cad aniga iga mida weeye faatima cad iga mida weeye se uma jeedid sidaas ayadoo ah, rumaydayoo mu'minaad ah haddana nabigu wuxuu leeyahay wax aan kaa difaaci karo lama arko faatimoo rumaydoo mu'minaad ah hadduusan wax ka difaaci karin dariiqo kaloo sanadkeeda lagu siiyey iyo silsiladeeda aa wadaadkii dariiqadaas odaga ka ah cadaabka kaa difaacaya waa borbogaan ee yaan barx lagaa gadin fiihi filbaabi baabkan masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horeeyaa tafsiiru laayatayn waa labadii aayadood tafsiirkooda labadii aayadood ee ay iyo talacraaf ee ugu horreeyey baabka tafsiirkooda waana noo soo hormaray ahaaniyatu masalada labayd aa qisatu uxudin waa uxud qisadiisii qisadii uxud in nebi moxamed la dhaawacay sala allahu calayhi wasalam kuwii dhaawacay uu habaaray haddana ilaah yidhi wax arinta iyo maamulka aad ku leedahay lama arka nebi maxamedow sala allahu calayh wasalam qof walba muumin ah taas wax ku qaadan karaa adowgii dhaawacay nebi maxamed wax kama qaban karo wax uu ka qaban karo ma leh maamulku ilaah gacantiisuu ku jira bes ahaaliatu masalada saddexayda qunuutu sayid اlmursaliin rususha alla soo diray sayidkoodii kii u fadli badnaa qunuudkii uu qunuuday weeye oo uu habaaray gaalada wa khalfahu gadaalkiisana waxaa ku sugnaa saadaat اlwliyaai awliyada ilaahay sayid yaalkoodii kuwii bacda rusul ugu fadli badnaa waa saxaabada yuaminuuna xaalay aamininayaan fii salaati salaadii dhexdeeda ayagoo sidaas ah oo uu ducaynayo sayid اlmursaliin saadaat اlawliyaana ay aamiin leeyihiin waxaa la yidhi talada iyo maamulka nabi maxamed waxba kuma lihi sidii ay u habaareenna ma noqon ee sidii ilaahay ugu talagalay arrintii noqota araabicatu masalada afrayda ah ana almadcuwa kan la habaarayay calayhim korkooda kufaarun gaalay ahaayeen almadcuwu calayhim kuwa la habaaraayey kufaarun gaalay ahaayeen oo weliba xaq lagu habaarayo xaqay ahayd in la habaaraa nabi maxamed xaq u lahaa sala allahu alay sl ila waaba dulmiyeene waa dhaawaceen ayagoo gaala ah isagoo rasuulkii ilaahay ah ayagoo saadaatu awliye ah haddana qof walba taas wax ku fahmi karaa oo ilaahay rumaysan alkhaamisatu mas'alada shanayda annahum gaaladaas uu nebigu habaarayey facaluu waxay sameeyeen ashyaa'a shayaal shayaalkoo maa facalaha aysan samayn haalibu lkufaari gaalada badankooda inta ugu badan gaala ma samayn rasuulka allay dhaawaceen minhaa waxaa ka mida waxay sameeyeen shajun inay daqreen nebiyahum nebigoodii waxaa ka mida ah waxirsun inay ku dadaaleen calaa qatli nabiga la dilidiisa inay dilaanayba ku dadaaleen wa minhaa waxaa ka mida ah waxay sameeyeen adtamhiilu inay gogooyeen bilqatlaa dadkii la laayo saxaabada nabiga ahaa toddobaatankii saxaabiye la dilay waa googooyeen cadcaday u jarjareen xataa dilid kuma gaabsan maca annahum ayagoo kuwa la dilay banuu camihim kuwan waxlaynaya gaaladaa ilma adeerayaalkooda ah macnaha inta muhaajiriinta aha aheed saxaabada la laayey waxay iskugu jireen ansaar iyo muhaajiriin ansaartu ma ahan quraysh ilma-adariyaalkood laakiin muhaajiriintu waa ilma-adariyaalkood waa qaraabadoodii waa mu'miniin waa saxaabadii nabiga markaase inta dileenay jarjareen oo nabiga adeerkiis uu ka yahay xamsa intaas ayay sameyn iyo ka badan markaasaa nabigu markuu habaara la yidhi talada iyo maamulka waba kumalid nabiga suuban waba kumalid asadisatu masalada lixayda anzal allahu allah wuxuu ku soo dejiyey calayhi nabiga fii daalika arrinkaas laysa laka kuma sugnaan min alamri xagga maamulka iyo talada adkoonka shay un hal shay kaagama sugnaan di nebi maxamed sala allahu calayh koonka taladiisa maamulkiisa aan waxba uga sugnaan awliye kale wax ma ku leeda maamulka maya kuma laha asaabicatu masalada toddobayda qowluhu waa ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana ow yatuuba calayhim ee yuakhiruhum allah dibuu u dhigi dibuu allah oo yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa uu ka toobad aqbalo sidaas yeelay hadduu doono ilahay waa ka aqbala waa ka toobad oo yucadibahum ama uu cadaabo fa innahum aalimuun waa aalimiin marka wax lagu cadaabo waa ma sameeye marka alla unbay talada u taalla ilaahi weynaa subxaana wa tacaala kuu doonana waa ka toobad aqbale kuu doonana waa cadaabi midkuu doono raxmadiisa ayuu marsiina oo waa ka toobad aqbale kuu doonana cadaaladiisu marsiino xumaanta uu sameeyo ku cadaabi cid kaloo talada wax kule lama arko cid kaloo talada wax kule lama arko fataaba ilaah waa ka toobad aqbalay calayhim kuwii nebigu abaarayey fa aamanuu way rumeeyeen nabigii rumeeyeen allay rumeeyeen muminiinay noqdeen ahaaminatu masalada sideedayda alqunuutu waa qunuud fi nawaasili dhacdooyinka laga qunuudo nawaasil waa jamcu naazila naazilo waxaa la idhahdaa dhibaato ku fadhiisata ummadda muslimkaa naasilada waa saas nawaasil waa mid samaawi ah eh. abaaraad ku fadhiisatay waxaad maalan ku fadhiisatay cudur waxaa dhacay cudurro katara ah sida daacuun kuwaas waa nawaasil samaawiyana la yidhaha macnaha waxaa loola jeedaa banu aadanku sanca kuma leh ilaahay weynaa oo keligiisaa soo qadaray laakiin wax sabab banu aadan ku leeyahay maahan kuwa noocaasa in loo qunuudo sunnada nabiga kuma sugna oo lagama hayo waqtigii nabiga abaar waa dhici jirtay asagoo qunuuday abaar haday dhaco sunnada nabigu waxay tahay salawaatullaahi wasalaam alayhi in la tukado salaatu listisqaa inta bannaanka loo baxo ama se khudbada mimbarka isagoo khadiibku saaran uu ka duceeyo ka roob doono taasaa sunnadii ah sidaasaa sunnadii nabiga ah wakadaalika saxaabada waxaa ka sugnaa jirtay qof oo wanaagsan oo qayr lagu tuumaa duceeyo rabbi bari oo roobdoon inay yidhaahdaan ayaguna aaminsadaan marka hadday abaar tahay oo kalea la yeelin laakiin in la qunuudo ayada sunada nabiga kuma jirto laakiin naasiladu hadday tahay mid banu aadan gacmihiis ay sababeen sida muslimiinta haddii gaalada xaggeeda olaad colays uga yimaado haddii muslimiinta culays uga yimaado dhanka gaalada oo dad muslimiina la laayo oo kale sidii markii nabigu qunuudayay dhacday toddobaatan saxaabi oo quraac la yidhaahdo ayay laayeen gaaladu hal maalin weliba si khiyaano ah ay u laayeen oo intay yidhaahdeen allaan rumaynaynaa xaqana waa qaadanaynaa ee dad qur-aankana bara noo soo dira toddobaatankii loo diray dileen marka markii dad muslimiin ah gaaladu ay gumaadaan oo culays xaggaas gaalada uga yimaado qunuudka nabigu qunuudi jiray kaasu ahaa ama dad muslimiin ah culays haysto oo gaalada ay ku hoos jireenoo ulays xagga gaalada ka haysto in loo duceeyo ilahay inuu ka soo badbaadiyo taasay ahayd markaa midda qunuudka nabiga uga sugnaaday qunuudkaasna shanta salaadoodaan la qunuudi duurkiyaa la qunuudi marka ragcada ugu dambayda madaxa lasoo qaado rukuucda laga qaado samc allahu liman xamida laydhaha kadibaa la qunuudi allahuma hdina fii man hadaytana kuma jirto lagu qunuudi ma ee gaala hadday tahayna waa la habaari oo waxaa lagu bilaabin habaar la habaara hadday muminiin laleeyahay allow fakina ayagaa loo ducayn ee alla mahdina fii maradayta kuma jirto ma ku jirto qunuutu nawaasil waxay ku jirtaa qunuudka la yidhaahdo qunuutulwitri oo habeenkii salaatuleylka la tukado ragcada ugu dambayda witirkaa ayay ku jirtaa nabiga qowlkiisana ku sugantao xasan ibn cali bn abi aaliba nabigu baray alla mahdini fii maradayta qunuudka inuu kula ducaysto saxaabaduna waa waxa weeyaan waa ku ducaysan jireen waa qunuutulwitriya laydha labadaas qunuud ayaana sharci ah qunuudkan marka nawaasiisha duurkiyaa la qunuudin casira la qunuudin maqrib ceshe subxi waa la qunuudi labadaas qunuudaana suga sugan oo sunnada nabiga ku sugan labadaasaa ku sugan qunuutu nawaasili iyo qunuutulwitri amaa qunuutu subxi salaada subax keligeed in lagu gaar yeelo maalin walba nabiga kama sugna sala allahu calayh wasalam oo sheegaya amaa fi subxi falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya subxigii nebigu kama surin inuu qunuudaa ilaa adduunka uu faaruqay waa daciif abujacfar arraasiyaa ku jira culummadu way isku khilaafeen abujacfar arraasi culummada muxaqiqiinta way daciifiyeen waa daciif marka kaas ma axaadiisa saxiixa oo kale oo sheegayda nabigu inuusan qunuudi jirin ilaa inuu qolo habaaran ama u ducayn maahane taasna wuu khilaafsany waana daciif kuwii saxiixana waa khilaafsany saxaabada gobol ka sida sacd ibnu daariq waxaa ka sugan sacad ibnu daariq aabbahayan weydiiyu daariq waxaan yidhi adaan nabi la tukaday abubakar iyo cumarba la tukaday ee subxiga ma qunuudi jireen wuxuu ku yidhi ay bunaya muxdath wiilkaygiio waa bidco salaada subax keligeed la qunuudaa saasuu ku yidhi marka subxiga in qunuudka lagu gaar yeelo sunnada nabiga kuma sugna way jiraan fuqaha salafkii kamid ah oo yidhaahdeen subxiga waa lagu gaar yeelayaa way jiraan oo imaam shaafici ka ah. ma yahi maahan hadda khuraafaadda dadku la yimaadeen ma ah laakiin hadda masaa'ilka markay culummadu isku khilaafaan daliilkaa kala saara daliilkaa kala saara marka sunadii nabiga ka mid ma ahayn salaad subax oo kasta in la qunuudo laakiin waxay yidhaahdaan culammada muslimiinta muxaqiqiinta sida shekhul islam ibnu tamiya qayrkiisuba haddii ay dhacdo inaad la tukato imaam oo qunuudaya salaad kastoo subax ah oo aad midaan la mid kale aad weydo waa inaad la qunuuddaa gacmahana kor ula taagta aamiinna aad tidhaahda ee inaad khilaaftaa ma bannaana saasay culammadu u naskareeyeen sidaasay u naskareeyeen waa inaad la qunuudaa so uma jeedid fataawuu ku sheegay juska saddex iyo labaatanaad sababto a ah wlkhilaafu shar waxay dariishadeen waxweyn afarkii cabdillaahi bni mascuud oo la tukaday cusmaan ibnu cafaan oo mina salaada afar ragcad tujiyo dhammaystiray nabiguna ma dhammaystiri jirin cusmaan ibnu cafaan wuu ku inkiray cabdullaahi ibnu mascuud waana la tukaday waxaa la yidhi maadaamaad ku inkirayda maxaad ula tukan wuuu kilaafu ashar khilaafku shar wey ah, isagaa ka shar badan wlkhilaafu shar marka adoo shaygan u arkayo inuusan sunnadii waafaqsanayn ayaad haddana la tukan waa qunuudka hadde ee shay baatilnimadiisa laysku waafaqsan yahay maaha waxaan ka hadlayna waa qunuudka marka qunuudka waa jiraa khilaaf culummada dhexdooda laakiin qowlka raajixahu sidaas weeye sidaas weeye ataasicatu mas'alada sagaalayda tasmiyat lmadcuubi calayhim kuwa la habaarayo dacaa mar hadday calaa ka dabamarto waa habaar almadcuwi calayhim waa kuwa la habaara tasmiyat lmadcuwi calayhim kuwa la habaara waa in la magacaabo fii salaati salaada dhexdeeda biasmaa'ihim magacyaalkooda wa asmaa'i aabbaa'ihim iyo aabbayaalkood magacyaalkooda in lagu magacaabo oo haddii kuwo la habaaraya ay yihiin fulaan ibnu fulaan in la yidhaahdo sida nabiguba u magacaabay sal اllahu calayh wasalam sida nabigu u magacaabay saas in loo magacaabo sidaas in loo magacaabo taasuna salaada waxba ka dhimin xale nabig waa magacaabay safaan ibnu umaya suhayl ibnu camar xaari ibnu hishaam saasuu magacaabay muminiintu u ducaynaya laftikeedana waa magacaabi jir muminiin uu ducaynayana nabigu waa magacaabi jir marka taas salaada waxba udhimin salaada waxa wax u dhiba waa khiaabka inaad tir haddii qof maalan assalaamu calaykum ku ihahdo salaad ku jirata wacalayka asalaam taas waa kaa buray salaadda maxaa yal wacalayka kaafaa ku jirta khiaabka in cid kale lala hadlo oo cid aad la hadasho ka mida addoommadana oo aad la khidaabto qof banu aadanana salaadu way ku burtaa ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami الnaas nabigu wuxuu yihi salى اllahu calayh wasalam xadiiska muslimka salaadan uma subato wax hadalka dadka ka mida saa tira wacalayka kaaftana khidaabada khalaas wey marka cid kale lama hadli kartid oo qof banu aadana lama khidaabi kartid laakiin tanu khidaab maana waa qayda dad maqanoo magacyadoodii la sheega wey taa salaad waxba ka dhimi alcaasuratu mas'alada tobnayda lacnulmucayani qof mucayan in la naclabi karo weye fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa lagu lacnadi karo qof mucayan hebel naclad allah ku rido masaladaas horan usoo faahfaahinay hebelku hadduu yahay hebel gaalnimo eh, ku dhintay oo muxaqaq ay tahay inuu ku dhintay gaalnimo shaki male in la lacnadi karo laakiin qofka nool walow kaafirba ha aadee ahlcilmigana isku khilaafeen wanagii soo akrinay qowlka jamaahiirtuna uu yahay ma banaana qof nool hebel in loo nacdo laakiin si guud gaalada naclad alle ku rido zaanigiinta naclad ku dhacdo kuwa oo waxawe moryaanta ismaalileyda naclad alle ha ku rido waa banaanta waa bannaantay dadka faasiqiinta ama gaalada ah si guud kuwa laaluushka qatanna calad allah ku rido dadka madaxooda badka gatanna calad allah ku rido si guud ah, in loo lacnadi karo dadka ah, mada furashada dadka ka qaadanayo lacnad allah ku rido laalushqaatayaalka lacnad allah ku rido zaanigiintana calad allah ku rido qamracadayaalka lacnad allah ku rido kuwa ribada cunana lacnad allah ku rido sidai nebigu u lacnadi jiray saas waa loo lacnadi karaa ama mucayan khilaafa ku jiray jumhuurtana waxay qabeen inaysan bannaanayn waana soo akhrin laakiin shuugaas wuxuu qabaa inay bannaanta oo waa kan waaxid mucayan ah alla lacnadi kara waa kan leh sidaas ayuu arkayaa alxaadiyata cashar mas'alada koob iyo tobnayda qisatuhu waa nabiga qisadiisii sala اllahu calayh wasalam lamaa unsila markii lagu soo dejiyey calayhi korkiisa waandir cashirataka alaqrabiin qaraabadaada kuu dhowdhowaanshaha badan u dib qisadii u sameeyey oo ah inuu buurta safa koray oo uu qayliyey waa abaa waa aba waa waray wey waa sabaxa waa waray waa waray waa waray saas u dhawaaqto ta buur korkeed koray uu waa waray waa waray waa waray soo bax si dadku iskugu yimaado markaasay meel kasta iskaga yimaadeen carab qofkaanimaan qofu soo diray sababtoo saas waxaa yeeli jiray war weyn qofka wada ayaa yeeli jiray markay isku yimaadeenna hadalkaanuu kula hadlay oo ah aniga wax idinkama difaaci kara cadaabka alla iska difaaca oo naftiina ilahay ka gata oh. alihaada jamactanaa taban laka saa'ir alyowm waa kii adeerkiis ku yihi markaas adeerkiis aabbihiis la dhashay abulah ma oh. waxaasaad noogu yeerto arrin weynaad wadaan uma qaadan ya waxa noocaasaad noogu yeer oh. halaag kugu dhac inta maalin ka hartay ku yidhi saasuu ku yidhi sowma jeedno aaniyata cashar laakiin nabiga halaa kuma dhicin isaga halaag ku dhacay tabad iyo dadilah baa kusoo degtay isaga halaagsamay ee nabigu ma halaagsamin salawaat ullahi wasalaamu calayh mana halaagsamayn aaniyata cashar masalada labiyo tobnayda jidduhu waa nabiga dadaalkiisii sala allahu calayh wasalam fii hada alamri arrinkanoo dacwada uu ku dadaalay iyo cibaadadan uu ilaahay caabudaa bixayu meel ayuu dadaalay facala uu sameeyey maa shay musiiba loo nisbeeyey nabiga bisababihi shaygaas sababtiis ilaaljunuuni waali xali waa wax waalan bal fiir ummadda waxa uu iskugu yeeray cadaab ilaahi ha laga cararo intaasu ummaddii o dhan iskugu yeeray arrinta uu sameeyey waxay sabab u noqotay in waali loo nisbeeyo markaasuu shiiku yidhi wakadalika sidaas oo kale low yafcalu hadduu sameeyo muslimu muslim alaana wlmru arinku kadalika waa sidaasoo kale ahaa low yafcalu hadduu sameeyo muslim muslim alaana haddeer hadda maanta haddii muslim sameeyo sidoo kale qole dunta buur koro ama geed dheer koro ama guri dheeroo dabaqa koro uu qayliyo uu yidhaa waa walay waa walay waa walay war soo baxoy war walan haya oo marka laysku yimaado uu yidhaa war ilaahay keligiis caabuda oo naar jirkiina ka badbaadiye oo qubuuraha iyo dadka dhintoo tuugaydaan iska daaye aduu qof la maraa la dhihilama ah, qof ku dhuftayoo waalan weeye wuxuu ummadda ugu yeehay kawar ah, saasa la dhihi ahalifata mas'alada toban iyo saddexaydaa qowluhu waa nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam nabigu wuu ku yidhi lilcadcadi qofkii ka fogaa oo nasab ahaan uga fogaa iyo walaqrabi kii u dhowaa laa uqnii ma difaaci karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka aday shay-an shayna shay alla xaggiisa ka yimid idinkama celi karo qofkii u dhowaa iyo kii ka fogaa saasuu ku yidhi xataa qaala ilaa uu yidhi yaa faaimatu faaimaay binta muxamedin faadimadaasoo binta muxamedin ina muxamedahay laa ugni ma difaaci karo canka xaggaaga min allahi alla xaggiisa xaal ku ahday shay-an faidaa saraxa hadduu caddeeyey nabigu sala allahu calayh wasalam walxaal uu caddeeyey huwa nabigu sayidulmursaliina rusushii alla soo diray kii ugu sayidkaah ugu fadliga badnaa uu yahay biannahu asagu laa yuqni inuusan ka difaaci karin shay-an shay can sayidati nisaai alcaalamiin caalamyaalka dumarkooda sayidkoodii macnaa kuwa ugu fadliga badnaayee ka mid tahay ula jeeda ee ayadaa u fadli badan ulama jeedo ee kuwo kaleeto nabigu sayidba ku tilmaamaa jira kuwa ugu fadli badan macnaha dumarka kuwa ugu fadliga badanee kaamiloobay caasiya binti musaaxim maryama binti cimraan khadiija binti khuwaylid kuwaasaa nabig ku tilmaamay sal allahu calayh wasalam kuwaasuu ku tilmaamay caaishana nabi wuxuu ku yidhi fadliga ay dheer tahay dumarka kale waa fadliga sariidka waa cunto carabta ay aad markaas u jecleen uu cuntada inteeda kale dheri macnaha kuwaas ayaa dumarka oo dhan adduunka dhan soo maray kuwa ugu fadli badnaa kuwaasa ka mid kuwaasaa kuwa ugu fadliga badnaa aasiya binti musaaxim maryama binti cimraan khadiija bint اlkhuwaylid caaisha bint abibakr sidiiq marka kuwaas fadliga badan faatimana waa ka mid waa muminad waa saxaabiyad waa eelkii nabiga waa bacdu min الnebiyi salى الlahu alيه waslm waa bacdi nabiga ka mida ayadoo sidaas ah oo si intaasoo sifaa leh nabiguna uu yahay kii u fadli badnaa basharka iyo rusushoo dhan haddii nabigu loo caddeeyey oo tasriixiyey inuusan shayna ka difaaci karin haddii ilaahay ku soo qadaro wa aamana alinsaanu insaankuna uu rumeeyo annahu nabiga sala اllahu calayh wasalama laa yaquulu inuusan dhahin ila alxaqa xaq maahane insaanku haduu sidaas rumeeyo uma nadara uu fiiriyo fii maa shaygii waqaca dhacay fii quluubi khawaasi naasi dadka kuwooda gaarka kuwa dadku awliye u yaqaanin ama culummo u yaqaanin iska dacaame khawaasta wuxuu la jeeda kuwa gaarahoo dadka si gaara ah ay u qiimaynayaan oo ay u arkayaan dadka inay diintaba uga fiican yihiin khawaasu naas alaana haddee tabayana lahu qofka waxa u caddaanaa atawxiidu tawxiida u caddaana iyo waqubatu diin diinku inuu hariib yahy ariib waa wax dadku aysan garayn oon dadka dhexdooda ku faafsanayn inuu yahay saasa u caddaanaysa sababtoo ah haddaad nebi moxamed rumaysan tahay xadiidkan aad aragtay aadna rumaysan tahay nebi moxamed waxaan xaq ahayn inuusan sheegayn basharka kii u fadli badnaa isagoo ah hadduu kuwii ugu fadliga badnaa saxaabada gobol uu ku yidhi kuwii ugu fadliga badnaa hadduu ku yidhi wax aan idinka difaaci karo lama arko waxaad yaqiinsaydaa waxa dadku ku sugan yihiin gobol ka mid ah oo ah hebel waxa wy wuxuu yidhi dariiqadayda wixii aa dhinacan wada marina aakiro wixii dariiqadayda koofiyanta ku shubo aan saa siraadka maraya ayaga lagamaba raba inay socdaanba wixii dariiqadayda ka mida la boodaya wixii dariiqadayda ka lama fatashi karo waxaad ogaanaydaa taas inaysan diinka nabiga ahayn diinkaas inuusan kii nabiga ahayn ee diin kale uu yahay diin kale oo shaydaan waxyooda inay tahay ee diintii nabiga uusan ahayn waxaas diintii nabigana maanta ay ummadda ku yaraatay oy hariibta diinkii nabigu waa midaas lala yaabayo oo dadku ay baciidsanayaan oo ah war alla keligiis hala caabiyo war alla keligiis hala tuugo war alla keligiis hala tala saarto war ilaahay keligiis sharcigiisa xukun iyo dastuur ha laga dhigto war ilaahay keligiisa lagu xirnaado war nebi maxamed hala raaco sala allahu alay wasalam diinkii nabigu kaas wey ee mid midkan qubuur caabudka maahankii nabiga waa diin kale ma ahankii nabiga ma ahankii nabiga baabu qowlillaah haadaa midkaanu baabu qowlillaah waa allaah qowlkiisa baabkii ka hadlaaya tacaala allah wuu sarreeyaaha ilaa uu yidhi xataa idaa fuzica argagaxa marka laga siibo oo laga suuliyo xataa idaa fuzica argagaxa marka laga suuliyo can quluubihim malaa'igta qalbiyaalkooda qaaluu malaaigtu waxay yidhaahdaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdaan kuwii la weydiiyey alxaqa qaala wuxuu yidhi alxaqa xaq wa huwa allahna alcaliyu waa allaha sarraynta badan alkabiiru ee weyn baabu qowlillaah haadaa midkaanu baabu qowlillaah waa allaah qowlkiisa baabkii ka hadlaayey ilaah uu yidhi subxaana xataa idaa fuzica argagaxa marka laga suuriyo oo laga siibo argagaxa can quluubihim malaa'igta qalbiyaalkooda qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdaan maadaa qaala rabbukum maada isku qabo ismu istifhaam ka dhig maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay yidhahdaan kuwii la weydiiyey alxaqa qaala alxaqa qowl xaquu yidhi qaala wuxuu yidhi soo qadaro alxaqa ay alqowl alxaqa qowl xaq ah sidqun fi lakhbaar wa cadlun fi laxkaam qowl xaq ah oo khabar ahaan wuxuu sheego run ah xugun ahaan wuxuu sheegana cadli ah ayaa rabbi ku hadlay wa huwa rabbi alcaliyu waa allaha sarraynta badan ah oo waa sida ahlu sunnuhu ay qabaan ilaahi weynaa sarayntiisa waa sarayn oo muطlaq ah awood ahaanu u sareeyaa صifa ahaanu u sareeyaa daat ahaanu u sareeya saraynta ilaahay wax laga soo reebayo oo la leeyahay dhankaas allah wuu ka sareeya laakiin dhankaas kama sareeya ma jirto subxaan allah si walbuu u sareeya ilaahay laakiin qolooyinka mucadilada ah oo sifaadda ilaahay kitaabkii sunnadu ay sheegeen diida ayagu waxay leeyihin shanigiisaa sarreeya awooddiisaa sarrayda laakiin daatadiisu ma sarraydo subxaana allah ilahu carabka ayaga ha ka keeni ilaahay sarrayntiisa qayb ina digiyo oo nidhaahna dhankaas alla kama sarreeyo bal ka warran waaas alkabiiru waa alla weynan badan si walba u weyn awooddiisu weyn tahay daatadiisu weyn tahay waxay leeyihiin awooddiisu waa weyn tahay laakiin daatadiisa weyn ma dhahayn hmm, subxaan allah weynankiisa faraha kala bax waa weyn yahay alleh xaqiiqo weyn weyn yahaye asagaana sheegaye si mulaqa ugu weynanka ilaah nusqooyinka gabal waxaa ku sugan aayad kale aayaddaas waxay tahay qul ladiina zacamtum min duuni illaah laa yamlikuuna midqaala darati fi samaawaati walaa fi lard وmaa lahum فيihima min شhirك وmaa lahu minhu min ظahiir وlaa تنfacu الشhaفاacaةu cindahu ilaa liman adina lah xatىa إida fuzixa can quluubihim qaaluu maada qaala rabكum qaaluu الxaqa wahuwa الcaliy الكabiir oo halkaasay ka soo bilowda halkaas ayay ka soo bilowdaanoo aayaddaas hore a ku sugan halkaas in laga bilaabaana macnuhu kusii cajaa'ibsan yahi maxaa yeelay aayaddan sidau shiiku dhihi doono waa aayadday culimmadu yidhaahdeen shirkiga xididkiisa aayadda goyda wey oo quluubta ka goyda aayaddan weliba in halkaas hore laga soo bilaabo waa aayadda qofka qalbigiisa xididada shirkiga ka jarta xididada shirkiga aayaddaana goyda sababtoo ah shirkigu waa aar afartiiba aayaddaana la dagaalantay oo xididka u goyday bal fiiri aayaddaas ilaa wuxuu yihi udcuu udcuu u yeero barya aladiina kuwa zacamtum aad ku andacooteen min duuni illaahi alla qayrkiis xaalo ay yihiin bal u yeera ilaa wuxuu yidhi subxaana laa yamlikuuna ma milkiyaan midqaala daratin dhuuracase qadarkeed quraanjada yararkaahe gedgaduudan kaas qadar leeg ma milkiyaan fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda kuma milkiyaan walaa fi lardi dhulka dhexdiisana kuma milkiyaan wax allaah qaybkiis uu gaar u leeyahay intay rabaan baa la ekaadeena ma jiraan intaas qofku hadduu aamino oo uus yidhahdo alla qayrkiisa wuxuu leeyahay shay u gooni ah walow dhuuracase qadarkeed ba allah ka dhigo shirkigaas shirkul istiqlaalaa la yidhaahda waa qof aaminay alla kayrkiis inuu wax la gooniya allahna waxbuu la gooniya marka wuxuuba sameeyey shariik ilaahay wax la wadaaga oo arrin u gooniyaba iskaleba shirkulistiqlaalkii marka intaasa xididka u goyday dadka gobol oo ilaahay kayrkiis caabudaana waxay isleeyihiin maya wax u gooniya ma jirto laakiin cid ilaah wax la lahaa jirta taasna ilaah wuxuu yidhi wamaa lahum uma sugnaanin kuwa aad tuugaydaan fiihimaa cirkiya dhulka dhexdiisa uguma sugnaan min shirkin wadaag cirka iyo dhulka dhexdiisa hal shay oo ilaahay la leeyihin ma jiro ah, shirku tabciid aa la ydhaa qaybtaasna shirku tabciid aa la yidhahdaa wax ilaah ay la leeyihiin dhuuracasaba allah ka dhigee oo allah iyo ayaga ka dhexeeya ma jirto subxaana allah dadka marka caabudaya alla qayrkiis ee aaminsan allah iyo qayrkiisa wax isla shirku tabciid a la yidhaahdaaho waa gaalnimo intaasa xididka u goyday waxaa jira dad caabudaya ilaahay qayrkiisa laakiin aan islahayn wax gaarahay leeyi laakiin maxay dhici karta inay u caabudayaan ee ilaahay cid taageerta inay jirto taasna ilaahay wuxuu xididka ugu gooyo oo ku diiday wamaa lahu allah uma sugnaan minhum kuwaad caabudayaan xaggooda xaalu ka ahday min dahirin mid u kaalmeeya shirkulicaana la yidhaahdaa waa gaalnimo banaanka taal shirkulicaana la yidhah taas waa xididkii saddexaad inaad ilaahay u weynaa cid gacan sidoo wax la qabata inay jirto aada aaminto waa gaalnimo soma jeedin kan ugu dambeeya inaad istiraahdo shay keligiis wax iskale ma jiro mid allaah wax lalena ma jiro mid ilaahay gacan siiyeyna ma jiro laakiin cid ilaahay weynaa subxaanaه wa tacaala uusan warkeeda soo celin oo wuxuu ka soo ergeeyo uusan ku celinaa jirta taasuna waa shirki oo la yidhaahdo shirkul waasita waana midkii gaala u badneed gaala midkay u badneed kanu ah gaalada aarkooda midkii lagu yiqiin kanuuba aha ee gaal yidhaahdo waxaas ilaah anugaan caabudaya keligiis abuuray maba jirin maba jirin sooma jeede markaasaa ilaah yidhi walaa tanfacu ma anfacdo ashafaacatu ergeyn cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaa liman adina lahu qof ilaah u idmay maahane cid kaleeto oo ilaahay agtiisa ergadiisa wax ka anfacdaa ma jirto adduunka waxaa la yaqaanaa ergadu kay ka u ergaynayso waa aadaa iyagoon idan ka haysan markaasaa la yidhahdaa hebelow boqorkii hebel waxaa kuu taagan hebel iyo hebel ah. anas hebel iyo hebel ay yidhahdeen waa soo socnay hana qaabilo ma dhacayda taas cid dhihi karta ilaahay ow hebelaan ka ergaynaa laa malag wala nabi walaa weli ma jirto ilaa cid ilaahay u fasaxay maahan shafaacada wax taraydaa ah, waa axad ilaahay u idmay oo yidhi hebel u ergee taas bis anfacay mid kale ma anfacay mid kale ma anfacay marka afarta shay ee ay la suurayn karo in wax loo weydiisto afartiiba aayaddaa saxiibka u goyday hadduu qofku wax isaga iskaleeyo u goon waa la weydiistaa taas xididkaa loo jaray laa yamlikuuna miqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard hadduusan keligiis lahayna cid wax la leeyahayna waa la weydiistaa waxbaad ku leedahay wax iga siiya la yidhahda wamaa lahum fiihimaa min shirki hadduusan asagu shirka meesha la ahayn laakiin cidda wax iskaleh uu abaal ku leeyahay oo gacan ku leeyahayna waxbaa la weydiistaa wamaa lahu minhu min ahiir cid ilaahii weynaa gacan siday ma jirto haddaad is waxa uu doono lama soo celi karana waxbaa la weydiistaa war ii wasteeyaa la yidhaahdaa walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lah afarta shay ee caqliga banu aadan suuray kara afartaas afartiiba waa la diiy marka waa aayaddii xididka ka goyday shirkiga oo qulubta ka jartay wey aayadda fi صaxiixi صaxiixa bukhaari waxaa ku sugan bukhaariga xadiisku ku yaalaahe fi صaxiixi ay fi صaxiixi bukhaari waxaa ku sugan xadiiu marwiyu laga wariyey can abi hurayra can الnabi nebiguu ka wariyey salى الlahu calayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi idaa qada allaahu allaah marka uu xukmiyo almra arin fi samaai samada markuu ku xukmiyo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala amar hadduu xukmiyo hadduu ilaahay wax xukmiyo darabatilmalaaikatu malaa'igtu waxay isku dhufataa darabatilmalaaikatu malaa'igtu waxay isku dhifataa biajnixatiha gardaheed malaa'igtu waxay taas ku tusaydaa daatay leeda jismi iyo daatay leeda garday leeda nabigu waaba arkay sal اlahu alيه waslam malku jibriil oo lix boqol oo garab leh u arkay marka malaaigtu garbay leeda qur-aankuna ajnixadaasu ku tilmaamo khadacaanan isdulayn ay allaah isku dulaynaydo darteed ayna garbaha iskugu dhufataa khadacaanan khadacaanan isdulayn ah, ay ilaahay isku dulaynaydo khadacaanan isdulayn facalaanan isdulayn ay ilaahay isku dulaynaydo ay garbaha isugu dhufataa khudcaanan haddii la yidhahdo haada inta la godo daadkana la reebana bannaan khudcaanan isdullayn liqowli ilaahay hadalkiisa isku dullayna malaa'igta kaannahu waxaad moodaa silsilatun silsilad silsiladaasoo waaqicatun ku dhacday calaa safwaanin dhagax sibsib ah dhagax sisib ah silsilad ku dhacday ayaad moodaa macnaha qalbigoodu waxa uu dareemayo dareenka qalbigooda uu dareemayo waxaad moodaa sida looga naxo dhagax silsilad ku dhacay saasoo kale qalbigooda u naxaya ma ahan in laysku shabahayo sawdka rabbi iyo silsilad dhagax ku dhacday labadaas laysku shabihi ma maxaa yaele laysa ka mili shay ilaahay wax lamida ah, wax shabaha midna male laakiin waxaa laysku shabahayaa dhagaxa ku dhaca silsilad waxaan rabaa silsiladda oo dhagax ku dul dhacda iyo qalbigooda waxa uu dareemaya malaa'igta taasaa laisku shabahaya ynfuduhum saxaabada waa u soo gudbaa daalika sawdkaas dhawaaqaas rabbi waa ay maqlayaan xadiidku sariix wuxuu ku yahay allaah wuu hadlaa in allaha yatakalamu bisawtin dhawaaq uu ku hadlaa sawt la maqlayo sawt la maqlayo taasna kitaabka alle sidaasuu sheega kitaabka alle asaas sheegayo وyومa ah. يuنaadيiهiم فaيquل maada أjرtm المرسليiن وyومa يuنaadيiهiم maaلiنka قyaama allah u naadinaa nidaagana waxa la hahdaa الsوت العاalي codka dheer a la hahdaa nidaa ah. وqaرqنaahu نجيa نjina waxaa la hahdaa codka ilaahi weyna wuxuu isku tilmaamay cod uu gaabiyo iyo cod dheer labadaba kitaabkiisa bukhaari adabulmufradka khalqu afcaali cibaad wuxuu ku wariyey xadiid oo nebi moxamed uu leeyahay sala allahu calayh wasalam ilaahi weynaa maalinta qiyaamaha addoommada uga dhawaaqin bisawtin yasmacuhu man qaruba kamaa yasmacuhu man bacuud ilaahi weynaa sawbuu ugu dhawaaqin addoommada sawdkaasoo midka dhow iyo midka dheerba maqlayaan bisawtin xaakim wuxuu leey sanadkiisu waa saxiix xaafid dahabi waa ku waafaqay xaafid mundiri sanadku waa xasan uu leeyay sheekh naasirna wuu saxiixiyey xaafid waxa weeyaan imaamu bukhaarina khalqu afcaal cibaadku ku soo arooriy isagoo xujaysanayo taasna macnaheedu waxa wey inuu u arko inuu saxiix yahay xadiisu bisawtin uu leeyay kitaabka alle iyo sunada nabiga iyo ijmaaca ahlu sunnuhu waxay tusayaan in allaha yatakalamu bixarfin wa sawd ilahay xaraf iyo sawdu ku hadlo kalaamka allena xarafuu leeyahy khilaafan lilashaacira ashaaciradaan ku khilaafaynaaho ayagu ashaaciradu way khilaaftay ahlu sunna waljamaaca oo ayagu ahlu sunna waljamaaca ka mid ma aha maxaa yeelay kalaamka alle iyo sawd ma lehay ee waa kalaam nafsi ah oo ilaahay daatadiisa ku qumay bis xaraf iyo sawd ma leh waxaan xaraf iyo sawd lahayna kalaam maba lagu yidhaha luqa carabiya ijmaacaaday ku soo rareen ahlucilmi awaam sunna abulqaasim ataymi alxuja fii bayaani اlmaxaja ijmaacuu ku soo raraa inaan kalaam la dhihin waxaan xaraf iyo sawd lahayn abunasri asijsi risaaladiisa risaalatu sijsi ila ahli zabiid wuxuu ku soo raraa ijmaac in carabtu ku ijmaaceen xaraf iyo sawd waxaan lahayn inaan kalaamba la dhihin marka allah kalaamu leeyahay xaraf iyo sawdna male waa hadal isburinayaba isagaaba isburinaaba maxaa waxaan xaraf iyo sawd lahayn kalaam maba ahan abunasri asibsi oo dhintay afar boqol afartan iyo afar hijriyadu markay ahayd waa kun sano wax ku dhow ka horu dhintay soo ma jeeda oo a'imadii sunnada ka mida marka ilaahi weynaa kalaam ayuu leeyahay kalaamkiisuna xaraf iyo sawd ayuu leeyahay yatakalamu bimaa shaa idaa shaa kayfa shaa waa hadlaa mashiiadiisuu ku xidhanya kalaamkiisu wuxuu doonuu ku hadlaa siduu doonu u hadlaa kayfka iyo qaabka u hadlana anagu garan mayno saa naloomaba sheegin intii naloo sheegay kaliyan ku gaabsayna oo ilaah rasuul noo sheegeen xataa idaa fuzica marka way argagaxayaan markay waxay argagaxsanayaan xataa idaa fuzica ilaa argagaxa laga siibo oo laga suuliyo can quluubihim qalbiyaalkooda ilaa quluubtooda argagaxa laga suuliyay naxsanaanaya marka laga suuliyo qaaluu waxay yidhaahdaan maada muxuu ahay shay qaala uu yidhi rabbukum rabbigiin rabbigiin shayga uu yidhi muxuu yahay qaaluu kuu la weydiiyey waxay yidhaahdaan alxaqa qaala rabbi wuxuu yidhi alqowl alxaqa qowl xaq ah sidqun fi اlakbaar wa cadlun fi اlaxkaam qowl khabarka uu sheegaana uu run yahay xukunka uu xukmiyaana uu cadliya wa huwa allahna alcaliyu waa allaha saraynta badan daatadiisu saraydo sifaaddiisu saraydo shanigiisu sarreeyo isagoo dhanba sarreeya sarrayn mutlaqa iskale oo aan la kala reebayn alkabiiru waa la haweyninka badan oo si walba u weyn meel la leeyahay meeshaas kama weyna ma jirto fayasmacuhaa fiiriya marka kelimadii rabbi ku hadlay malaa'igta marka xukunku soo gaaro malaa'igtiiyaa ku sheekaynayaan maalan haddii la xukmiyo roob ayaa di'in maalinta hidle xukunku hadduu saas noqdo malaa'igtii waa isku hadlay rabbi waa xukmiyo rabbi wuxuu xukmiyey roobaa di ama qofkaasaa dhiman ama qofkaas waa raysan xukunkii sidaasaa malaa'igta ku dhex hadlayaan ayagaa dhexdooda iskula hadlayaan markay ogaadaan jinka dhulka jooga wuxuu ka samaysan yahay waa arwaax oo fudud jasadkiisuna waa fududi waa iskora midba miduu dushiisa ku istaaga ilaa samada ay u dhowaadaan oo kan ugu sareeya samada meelu ka dhegaysan karo uu tago markaasay malaa'igta soo dhegaysanayaan warkooda midka ugu sarayda hadduu maqlo kelimadda marka roob inuu da-ayaa rabbi sheeg meel hebluuna ku da-aya kelimadda u dhiibaa kan ka hooseeya ule war la orod ee dadka wax sheega u sheeg kuwa xidigaha she fiiriya xidiga sheegyadaa xidigaha fiiriya kuwa dhulka faaniye faalka dhiga calanleyda kuturaha rogta sixroolayaalka waxaas ord ushe ord u she kii ka hooseyna kan ka hoosey u dhiibi kelmadu kan ka hoosey kan ka hoosey ilaa midka dhulka jooga loo dhiiba kaasaa la ordaa markaasuu waxshaagii u sheega shaydaanka shaydaankaasu qofkii insigaayuu la shaqay jiray oo wax ahayu ku taaban uu leeya war ka faa'iidee kelme dadka lagu baadiyay karanhayo roobaa maalin hidla da-ay markaasuu subaxdii gorada laalaadin taduub weyn xirto isagoo iska dhigay in waxyi ku soo degay markaasuu leeyahay awliyada samada afraad arbacadii ku shirtay roobaana ka di'i doona halkaas roobkiiyaa da-a markaasar wax ma ogayaay been badana awliyada allay ku kacsan yihiin weligana walba waa la ogaa been ma sheegto siduu sheegay noqotay khalaas boqol beenooduu ku daraa ilaa halka kelimada loo keenu run ka hayo boqoluu ku daraa waa loo imaana sidaasay noqon waa loo imaana kama jirto bal cajaa'ibta marka dadka banu aadamkaa boqol goor markuu been u sheega hal mar dhihi maayan beledkuu dhacday wax ma oga shaydaankaa qalbigooda ku dhajina halkay runtahay markaasay leeyihin so ninkii maalin hidla saas yidhi maaha kaas wax ma oga qofna ka yeeli ma tiyay ku dhegayeen tiyay ku dhajineen inta beentaa shaydaana ah, ah, halmaansiina ah, qalbigooda waa laga masax bal fiiri wuxuu nabigu sal اllahu calayh wasalam fayasmacuhaa kelimadii ku hadlaysay waxaa maqlaya mustariqu samci maqalka midka xaba asamci waxaa looga jeeda ayilmasmuuc shaygii la maqlay qofka midka xada waa shaydaanka codka soo dhegaysta fa yasmacuhaa kelimadii waxaa maqlaya mustariqu samci maqalka midka xada wa mustariqu samci maqalka midka xadaana hakadaa waa sidaas bacdu gobolkiis fowqa bacdin gobolka kale korkiisuu ku sugan yahi shaydaanba shaydaanu ku taagany midba miduu ka sareeya waa kala sareeyaan kuwa maqalka soo xada wa mustariqu samci maqalka midka xada haakada waa sidaas bacduu gobolkiis fowqa bacdin gobolka kale korkiisuu ku sugan yahay wasafahu waxaa tilmaamay haakadaadii waxaa tilmaamay sufyaanu sufyaanoo ruwaada xadiidka ka mida aa tilmaamay bikafi calaa cashiisuu ku tilmaamay calaa cashiisuu ku tilmaamay faxarafahaa wuu leexiyeybe ha gacanta saas ma dhihina saasuu yidhi waa leexiyey saas u leexiyey oo haddaad faryarta u hoos marido suulkana u sara marido waad leexday soo maaha wuu leexiyey faxarafaha waa leexiyey wabadada waana kala fogeeyey bayna asaabicihi farihiisana waa kala fogeeyey iskuma dhejina fayasmacu wuxuu soo maqlaa midka maqalka xabaa alkelimata kelimad kelimaduu soo maqlaa fa yulqiihaa kelimadii wuxuu soo tuuraa ilaa man shaydaankii taxtahu hoosiisa ku sugnaa shaydaankii ka hooseeyayuu u tuuraa uma yulqiihaa kelimadii waxaa sii tuuraa al aakharu shaydaankii kale ilaa man shaydaan u tuuraa tahtahu hoostiisa ku sugan shaydaanka ka hoosay u tuuraa xataa yulqiyahaa ilaa kelimadii uu ku tuuro calaa lisaani saaxiri sixroolaha carabkiisa awilkaahini kitaab daablowga midka kutubaha roga ama faaliyo dhulka faaliya ama xidigaha sheega waa cid kastoo qeybka ka waranta ilaa kaas carabkiisa uu ku rido kelimadii midka ugu hooseeya marka fiiri samada waa la waardiyeyaa waardiyaa jira dambaabur ama dhimbilaa la tuuraa markuu xado gantaala lagu soo ridi gantaalkaas waxaa dhici karta kelimadii asagoo hayoon kii u dhibin inuu ku dhaco khalaas wey wax uu dhiibo maayo waa gubana markaas waxaa laakiin dhici karta kelimadii inta dhiibo markuu dhiibo isagiyo baxsa isle inuu ku dhacdo laakiin kelimadii ay tagto Ah, kelimaday wax sheekii u tagto laakiin asaga halkaas lagu gubo labadaba waa dhacda fiiri ah, labadiiba waa dhacda nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam farubama waxaa la arkaa adrakahu shaydaanka inuu haleelo ashihaabu dhimbisha ama dhuxusha qabla an yulqiyahaa intuusan kelimadaba ridin intuusan kelimada fuulin ba in laga gaarsiiyo oo gantaalku ku dhego warubama waxaa kaloo dhacda alqaahaa kelimadda inuu tuuro qabla an yudrikahu intaan gantaalku hareerin saasa maalin walba iyo habeen walba ay u baaba'ayaan shaydaanku dhibtaasoo dhibaataa maxay u marayaan shayaadiintu waxaad aragteen gantaala dhacaya iyanay ku dhacayaan saasay u gubanayaan intaasoo dhiba waa ogyihin waana ku sabrayaan maxay u sabrayaan banu aadanka waxa lagu baadiyeeya waa dadkaas wax sheega inta ugu badan waxa dad lagu baadiyeeya shaqadiisii weeye dadku inay naar galaan oo ku dhaartay shaydaan ciidankiisu marka waa ku sabraya ha u gubteen ha u dhaawacmeen ha u dhinteen waa ku sabraya maxaa yeelay dadkaas wax sheegyada ah ee calanleyda ah ee meelaha fafadhiya ee kutubaha roga kuwa faalka dhiga kuwa xidigaha sheega waa dadka banu-aadanka waxa qadka ka riday waa waxa dadka baadiyeeyey waa ummadda dariiqa shaydaan u soo maray sidaas darteeda waa muhiim shaydaanka agtiisa dadkaas inuu la shaqeeyo waa ka go tahay marka dhib kasta u maro waa ka maqanta idan garo inay yihiin ciidan shaydaan cadow muslim inay yihiin dadkaas wax sheegaya cadow muslim iyo ciidan shaydaan inay yihiin dadkaas wax sheegaan ha aadin haddaad ilaahay rumaysantaha nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam fayakdibu beenuu sheegin marka shaydaankii wax sheegga ahaa fayakdibu beenuu sheegin macaha kelimadii la jirkeeda miata kadbatin boqol beenood boqol beenoodu ku dari ilaa moogtahay ma yidhahda wax sheegku marka loo yimaado wax ma ogin kelimadu maray u imaanay dadkiina faylay ku hebelaa jiran wuu qaba hebelaa la waaye hebelaan saasay fay ugu jiraan dadka kelimaduna hal maray u imaan waa iska wada isagu waa iska wada marka boqol beenood ahlucilmiga gabal ay yihahdeen waa mubaalado beentu maba tirsana uu sheegaya maba tirsana boqol beenood uu sheegay fa yuqaalu waxaa laleeya fiiri marka dadku halkii midaa runta ay ku dhegayeen taasay ku fidnoodayeen waana sababtaa sababtuu shaydaanku ugu sabaya dhibka in lagu fidnoodayo kelimadaas ee been qayaxan oon marna rumu ku jirin dadku yeeli maayaan been beenaalihii weeyaa laleeya xataa kuwa faalka dhiga waa waa kala waa la kala yaqaanaa qaar ka midu shayaadiintaasa la shaqaydo marmaray ugu aadaa saas darteeda waa dadku waxaa la idhahdaa qaarna waa iska been hawaas waa naqaana waxna kama oga ah, marka malaha jin la shaqeey usan lahayn abadkaas habadkaasu ah, jin la shaqeeyo ku xihan ah, ayuusan malaha lahayn midkaas soo ma jeeda imisaan arag hmm. maran intaad meel gobola tegaan waxaan ark dadkii o dhan oo guuraya oo dhankaas badda xaggeeda u guuraya war maxaa dhacay markaasaa la yidhi hebel faalshowgii ahaa been ma sheego ahoo la yaqaan xidiga sheeg ma ah afaal dhigay wuxuuna yidhi roobku waxaa weeyaan marka xuduud heblo la gaaro sanadaan halkaasuu gelaya waa ballan qofkaan halkaas aadin inuu gaajo la hoyo waayo sanadaan ee halkaasa la aad dadkii saasaa waa sida qaxiga loo guuri bal ilaahay awooddiis anoo jooga aa roobka yimid markaasuu intii uu yidhi waa ku di'in dis kuma dhihin intii kaleu ku fariisto laga soo guuri kaasay mar kale dib u laabteen dadka hadow iiri afar maalmooda lale bena kugu dhacday been badana waa la halmaama sanada dambe faalki dhigaa laleey war fiiri dadka cajaaibtooda beentaas qayaxan oo ku dhacday looga harima laba maalmoodaa dhowr qof leedahay arya beenaale wey banu aadan awalba wax ma ogeyn hadow mid kalaale war dhig wixii darnaay dhigi jirtay bal bal fiiri sanadaana roobku dhan ku jiro bal fiiri shaydaana halmaansiinayo xumaantiisa shaydaana halmaansiinayo marka ir dadku kelimadaas untaa ay ku dhegayaan ilaa de hawaasku mar huwa sheegi karaa smogta ah, shaydaan oo wax ka daran aan la erag abu hurayre markuu yidhi haddaad markaad seexanayso aayad kursi akrido shaydaan kuma dhawaan karo xagga rabbiya lagaa waadiyeyna subaxdii nabiga markuu sheegay nabiga ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub adiga rumuu kuu sheegay kelmadaan rumay ahayd ayadu laakiin sidiisa kale waa beenaale ah marka isagoo shaydaan aho been badana hal kelimada runa waa fugdi kara marka macno male halkaas kelima ugu ha ku qaldami fa yuqaalu la leeyaha dadku leeyihiin alaysa ninkaan miyaan ahayn qad qaala lanaa midkii nagu yidhi yowma kada maalin heblaa iyo wakada maalin heblaa kadaa wakadaa saas iyo saasa dhacayda kanu wax ma oga kaa yeeli ma aha ninki nagu yidhi sidaas saas wey saasaa la maalin heblaa waagii sanad hebel saas inta yidhi sow sidii ma noqon wax ma oga taas kaa yeeli maaya isdaalahooda fa yusadaqu waa loo rumaynaa beentiisa bitilka kelimati bisababi tilka alkelima kelimadaas shaydaanku soo dafay sababteedaa loogu rumaynaa beenaha dambe waxa uu sheegayo dadku waxay ku fidnoobayeen kelimadaas allatii kelimadii sumicad laga soo maqlay min asamaai samada kelimadaasa dadku ku fidnoobayaan an nawaas bni simcaan bikasri siin an nawaas bni simcaan radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi sala اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi idaa araada allaahu allaah markuu doono tacaalaa allah wuu sarreeyaahe an yuuxiya inuu waxyoodo bilmri arin takallama ilaa waa ku hadlaa bilwaxyi waxyiguu ilaahay ku hadlaa akhadat samaawaati akadat waxaa qabata asamaawaati ciraryaalka minhu min jli اkalaam kalaamka ilaahay dartiis rajfatun girir samaawaadku waa gariiraan waa gariiraano waa lushaan ow qaala ama nebigu wuxuu yidhi raxdatun lulasho waa lushaan samaawaadku raxdadaasoo shadiidatun adag maxay la lulanayaan la gariirayaan khawfan cabsi dartiis min allaahi allah ay ka cabsanayaan toddobada samaa gariiri weynanka iyo awoodda ilaahay caza alla qaaliba wajalla alla weyn faidaa samica markay maqlaan daalika kalaamka rabbi ahlu samaawaati samaawaadka ehelka ku sugan malaa'igtii markay maqlaan suciquu waa la suuxiyaa saciquu ayagaa suuxa labadaba loo dabdiyo suciquu waa la suuxiyaa waqaruu way dhacaan lilaahi alla dartiisay u dhacaan sujadan saajidiina xaligii kuwii sujuudsan in way dhacaano ilaahayna waa u sujuudaan fayakuunu wuxuu ahaanaa fayakuunu wuxuu ahaanaa jibriilu malakuljibriil awala man axadka ugu horeeya oo yarfacu ra'sahu madaxiisa koru soo qaada kan ugu horeeya ee madaxiisa soo qaada malakuljibriilu noqona taasna waxay kutusaydaa fadiiladiisa inuu malaaigta kale ka fadli badan yahy fayukalimuhu llah fayukalimuhu jibriil waxaa la hadlaya allaahu allah min waxyi waxyigiisi uu kula hadli oo u sheegi bimaa shay uu u waxyoodo araada rabbi uu doonay uma yamuru jibriilu kadib jibriil wuxuu soo maraa cala almalaa'ikati malaa'igtii samaawaadka joogtay kullamaa mar kasta oo marra uu soo maro malkuljibriil bisamaain samo alahu sa'alahu malaku jibriil waxaa weydiina malaa'ikatuhaa samadaas malaa'igteeda waxay leeyihiin maadaa muxuu yahay qaala wixii uu yidhi rabbunaa rabbigeen yaa jibriilu jibriilow fayaquulu jibriil wuxuu leeyahay fayaquulu jibriilu jibriil wuxuu leeyahay qaala rabbi wuxuu yidhi alxaqa alqowl alxaqa qowl xaqa wa huwa rabbina alcali waa midka sarraynta badan alkabiiru weynanka badan fayaquluuna malaa'igtu waxay leeyihin kulluhum dhammaantood mila maa hadal wax la mida qaala jibriil uu yidhi qaala alxaqa wahuwa alcaliy lkabiir bay wada leeyihin fayantahi jibriilu jibriil wuxuu la soo gaari bilwaxyi waxyiga ilaa xayu amarahu allaahu meesha ilaahay amray oo uu yidhi waxyiga gee caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn allah subxaana wa tacala aclam sal allahu waslama baaraka calaa nabiyina mxamed